alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin baynu kusoo jirnay baabka boqol iyo saddex iyo toban baabu karaahati nafkhi fi sharaab afuufitaanku inuu karaahiye yahay buu u baab yahay oo laga fiican yahay in la afuufo fi sharaabi sharaabka in la afuufo in laga fiican yahay makruuh tahay ayuu u baab xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can innafkhi fi sharaab abi saciidin alkhudri waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa uu reebay can innafkhi afuufitaanka la afuufo fi sharaabi waxa la cabaayo in la afuufo in markaa nebigu reebay ou yidhaha samaynina sidaas ayuu soo wariyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi alqadaatu araaha fi linaa alqadaatu saxar araaha aan ku arko fil inaa'i weelka gudihiisa aan ku arko bimacnaa maxaan ku samaynayaa ya anfukuhaa ma afuufaa saxar baan ku arkay weelka gudihiisa yacni ma afuufaa waa macnuhu dhacaya fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ahriqahaa daadi inta saxarka ku jiro haddii wax nadiifa dee intisaal loo geliyo laga soo saarana iyadana laa ba's waa fiicanta haddii kale gees markuu ku dhowaado dee tifta yare saxarku raacayo yacni daadi qaala wuxuu yidhi fa innii anigu laa arwaa kama cokanaanayo kama oonbeelaayo min nafasin waaxidin neefsi keli ah yacnii qurqudho hal mar aan qurquriyey haraadka iga bi'in mayso haddaan nakhaska isku xidho intaan markaa cabbaa harraadka iga bi'in mayso qaala wuxuu yidhi fa abini alqadaxa yacni weelka ka fogee oo ka goo idan markaasba canfiika afkaada yacni hadhuubkii iyo wixii aad wax ku cabbaysay afka ka jaro ka fogee dabeedna marka waxaan yani waxaad ku neefsataa meel weelka gudihiisii ka baxsan bannaanka ku neefso dabeedna dib marka haddana u cab dabeedna dib u cab saas samay fa abin yacni ka fogeeyoo ka goo alqadaxa weelka ama hadhuubka idan markaasba canfiika afkaaga ka jaro ka goo yacni ka fogee dabeedna marka waxaad ku neefsataa yacni marka weelka dabaddiisa weelka dabaddiisa ku neefso rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa ah. xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa aadaabta inay ka mid tahay inaan eh, sharaabka la afuufin marka qaabka in laga fiican yaho in la afuufo ay tahay karaahiyo ayaa laga qaadanaya haddii wax lagu arko waxa lagu arkay waa in laga saaraa wax nadiifo laga saaro haddii la hela laga saaro haddii kalena waxa weeye dacal inta loo dhoweeyo isagoo dacal u dhow markuu dacalkaa tago yacni tif yar iyo isaga halaysla rido yani waxa weyaan waa in yar baa la daadinayaa wax yar tif yar iyo markaa saxarkii saasaa la samaynaya marka waxaa laga qaadanayaa inaan weelka gudihiisa sharaabka gudihiisa laguna neefsan lana afuufin ayaa laga qaadanaya waxaa dhici karta cid kale inay la cabto karaahiyeysato waxaa dhici karta markayse markaa fuufitaankaasi in markaa sharaabkii wixii la cabaaya raa'ixa iyo wax u yeelo ayaa suuragala waxaa imanaysa jeermis iyo wax la mida ayaa markiisa waxa gelaya caafimaad ahaan ma fiicno markaa taas yadaa waa in la yska ilaaliya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyhi wasalam nahaa an yutanafasa fi linaa cabdulahi bnu cabbaas waxa uu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam nahaa uu reebay an yutanafasa in lagu neefsado fil inaa'i weelka gudihiisa in lagu neefsado inuu nebigu diiday oo reebay aw yunfaa fiih ama la afuufo aw yunfakha fiih ama la afuufo weelka gudihiisa nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam waa diiday sidaa ha yeelina buu yidhi rawahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix wuxuu yidhi waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeye marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal inay makruuh tahay oo aynay fiicnayn weelka gudihiisa in lagu neefsado karaahadanna waxay culammada jamaahiirtu yidhaahdaan waa karaahatu tanziih waa shay laga fiican yahay oo baab alaadaab waxyaalaha ku soo arooray ee aadaabta ku yimi waxay badiba yidhaahdaan waxaa laga tilmaamayaa in markaa nahyigu tanziih yahay ayaa markaa laga tilmaamaya ayaa laga tilmaamaya saas yadaaba kollay culamo badani ay maraan raashinka kulu laftiisa in la afuufo maaha waa in la sugaayoo la dhigaa intuu qabuubayo oo kulkan badani ka baxayo laakiin in la afuufo maaha waayo sida loo diidaayo sharaabka in la afuufaa raashinka in la afuufana loo diidaya qofkana neeftiisan ka soo baxaya kaarboonka ka soo baxayaa waxaan la cunayo ama la cabayo dee in markaa uu ku sii daayo maaha ya yacni marka hawada noocaasi waxa weeye mid markaa fiican ma aha caafimaad ahaanna marka waxba ma fiicna faariq udhexeeyaana ma jiro in sharaabka la afuufo iyo in raashinka la afuufo nafyulfaariq baa ku sugan axaadiista tan diidaysaa yacni tan kalena waa la macno laa farqa baynahuma afuufitaanka labadaba farqi uma dhexeeyo farqi uma dhexeeyaan waxaana weliba sunna ah raashinku int markuu aad u kulul yahay inaan la cunin oo xataa yadhaba fawruhu sida xadiis ku soo aroortay ilaa kulkiisa dee uu tegayo kolkan badan diiranaanta yar waxbaa dhibi kuma sugna laakiin kulka badan marka waxa ma fiicna shayga inuu kulul yahay marka xataa qudheeda waa baraka yaryahay addaraarna waa leeyahay oo qofka wuxuu sababi karaa dee xanuunuu sababi karaa raashinka kulule markiisa markaa qofku u cunayo dadka qaarkood baa markay afka geliyaan ee hayn kari waayaan bay sii daayaan ya calooshii ku sii daayaan dee afkii buu ku hayn kari waayo yani mar baan waxaan maqlay inaan yarba oo aad u gaajoonaya markiisa marka waa bariis kul lasoo dhigay buu ku riday afku laba nin lay sheegay weyaan markaasaa dabeedna afku ku hayn kari waayey deedna waa sii daayey calooshii buu meel ku dhegay dabeedna wuu cararay yacnii kulka markaysa waxaan uu afka ku hayn kari waayey calooshii kusii daayey isagoo weynaadoo dee da' noqday wuxuu ka caban jiray meeshii meeshii markaa waxa caloosha ahayde beriiskaa kulule uu ku dhacay isagoo gaboobay markaa ka cabanayay marka barakadu waxay ku jirtaa raashinka in la qaboojo oo kulkan badan eh, layska daayo saasay ku jirtaa caafimaad ahaanna taasa fiican caafimaad ahaanna taasa fiican yani waa kulka ziyaadada ah waxaynu sheegaynaa jirranaanta yari marka waxaan yani dhibi kuma sugnaa waayahay baabka baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'ima cabitaanku inuu bannaan yahay caddaynta la caddaynayuu u baab yahay qaa'iman xaaluu qofku taagan yahay u wax cabbaa inay bannaan tahay caddaynteedu u baab yahay la caddaynaayo isagoo taagan qofku wax waa cabbi karaa wa bayaani anna alakmala waalafdala ashurbu qaacida iyo caddaynta la caddaynaayuu u baab yahay anna alakmala ka kamaalka badanee dhammaystiranka badani waalafdala iyo ka fadliga badani hee ashurbu qaacida inuu yahay cabbitaanka la cabbo xaal la fadhiyo iyada oo la fadhiyo cabbitaanka la cabbo ayaa markaa afdala oo akmal ah fiihi xadiisu kabshata asaabiq waxaa ku sugan xadiidkii kabshee soo hormaray oo waa tii tidhi fa shariba min fii qirbatin mucallaqatin qaa'iman nebigu isagoo taagan buu calayhi salaatu wasalaam naaska qarbadka afka gashaday dabeedna markaasuu sidaa ku cabbay xadiidkaasi markaa mawdica munaasib buu u yahay oo daliil buu u yahay baabka xadiidka toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo siddeetan wa ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal saqaytu nabiya sala allahu aleyh wasalam min zamzam cabdullaahi ibnu cabbaas waxauu yidhi cabbaasnimo badan buu dhalay oo toban inan buu dhalay oo fadli baa ka mid ahaa oo ugu weynaa abulfadli baa la yidhaahdaa hooyadiina ummulfadli baa la yidhaahdaa qusan baa ka mid ahaa cabdullaahi baa ka mid ahaa toban wiil buu dhalay cabaas laakiin ibna cabbaas marka la itlaaqo haddana waxay ku dhici cabdilaahi ya qaalib buu u noqdo isticmaalka loo isticmaalayuu ku haalib noqday sidaas aawadeed yani waxa weye calamun bilghalaba wax la yidhaahdaa iska jira marka isticmaalka uu ku batay uunbaa cabdulaah un loo jeedaa ee raggii kale ay walaalo ahaahayeen ee qaarkood ka weynaayeen aan loo jeedin qaala wuxuu ihi cabdulahi ibnu cabbaas saqaytu nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigaan waraabiyey min zamzam zamzam baan ka waraabiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam biyo zamzama fa shariba waa cabbay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu biyihii zamzam ka cabbay wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay ayuu biyihii zamzam ka cabbay nebigu isagoo taagan buu cabbay calayhi asalaatu wasalaam muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay mar hadda xadiis kalena aan ku darro xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can nazaal ibni sabra imaam bukhaari wuxuu ka soo wariyey nazaal ibnu sabra ka soo wariyey radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi ataa caliyun radia allahu canhu cali baa yimi baaba raxba meeshaa baabaraxba la yidhaahdo ayaa cali yimi waa meel waxaweeye markaa ballaadhan oo waasica waa bannaan u dhow masjidka u dhow weeyaan waxaa laga yaabaa daaradoo kale inay iska ahayd halkaa baaba raxba kuufay ka mid ahayde halkaasuu yimi oo fa shariba waa cabbay cali baa cabbaya qaa'iman xaaluu taagan yahu cabbay wa qaala wuxuu yidhi cali innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay facala xaaluu sameeyey baan arkay kamaa ra'aytumuunii facaltu ficilka aan samaynaayo ficil la mida isagoo samaynaya ayaan arkay oo isagoo taagan ayuu isaguna wax cabbay yani ficil la mida kamaa ra'aytumuunii sida ay aragteen oo kale ficil la mida aragtida ay aragteen ficil la mida facaltu inaan sameeyey ay aragteen bimacnaa ficilka aan sameeyey ay aragteen inaan sameeyey mid la mida isagoo samaynaya nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam oo taagni wax ku cabaya rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa cabbitaanka taagni wax lagu cabbaa inay bannaan tahay saddexda xadiisba waa sheegayaan saddexdaba ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sidaas sameeyey ayaa ku sugan xadiiska saddexaad ee nazaal waxaa kaloo ku sugan cali laftihiisuna inuu nebiga ku dayday oo sameeyey ayaa markaa ku sugan oo laga qaadanayo cali bnu abi taalib wuxuu u samaynayey inuu taagni ku cabbo meeshan si uu dadka ugu caddeeyo in arrinkaasi bannaan yahay markaasuu dabeedna deliishaday ficilkii nebigana calayhi salaatu wasalaam oo yidhi nebiguna waa sameeyey cali inuu garanaayo inayna khaas nebiga ku ahayn ee lala wadaago oo laga dayanayey ayaa ku sugan xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labiyo siddeetan wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kunna na'kulu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wa naxnu namshi wuxuu idhi kunnaa na'kulu waxaanu ahaan jirray qaar cuna qaar wax cuna ayaannu ahaan jirray calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka waxaanu wax cuni jiray wanaxnu naxnu namshii walxaal naxnu annagu namshii aanu soconayno ayaanu wax cuni jiray wa nashrabu waa cabbi jirnay wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa naxnu qiyaam walxaal naxnu qiyaamun aanu taagannahay ayaanu wax cabbi jiray annagoo taaganna wax cabbi jiray rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix wuxuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa xadiiskanna sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey bacdu ahlicilmi oo kolley markaa cileeyey waa jiraan laakiin a'immadu dee way isku khilaafsan yihiin imaamu tirmidi laftiisu waa saxiixinaya oo xasanun saxiix waa ka yidhi culamo kale waa saxiixiyeen sheekh albaani waa saxiixiyey wuxuu xadiisku tilmaamaya in taagni wax lagu cabbaa inay bannaan tahay oo aynay xaaraan ahayn waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya iyadoo la soconaya in wax la cunaa inaan dhibi ku sugnayn marka taasna waa laga qaadanayaa inayn xaaraan ahayn baa laga qaadanaya waa laga fiican yahay kolleyba oo labada mid walba dee fadhi baa ku fiican hadday cunto tahay iyo hadday cabitaan tahay mid walba laakiin waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan inaan meel fadhi ka suuragal yahay aynay ahayn qofkii baa dhici karta dee waxa weeye markaa in baahi aadi hayso meeshuna ay tahay meelaan la istaagi karin oo dee waxa weeye meelaha qaarkood baa dariiqyo cidhiidhiya ah dadka qaarkood baa markayse markaa aan wakhti badan sugi karin ama macaan iyo wax la mida leh marka xabad muuse inuu iskala soo baxo markiisa marka dariiqiisa ku cuno isagoo soconaya haddii kale dadkaa jiidayo ma fadhiisan karo isagiina waa u baahan yahay calka caynkaasa inuu cunaa yacni marka waxa weye dee kuma sugna waxay yidhaahdaan culammadu shaygu hadduu makruuh yaho karaahatu tanzii yahay alkaraahatu tazuulu bilxaaja karaahadu waxay ku suulaysaa xaajada hadduu shayga noqday yani qofku u baahan yahay oo xaaja keensatay yacni waxay noqonaysaa kaannahu aanu makruuh la iman ya shayga muxaramka muxaramkaahi daruuradu ku suulaa shayga karaatu tansiihina xaajadu ku suulaa baahida laakiin hadduu ruux aanu u baahnayn dee nisbadiisa makruuh buu u noqonayaa shaygii karaahiyada ahaa karaahatu tansiih ah waayahay xadiidka toddoba boqol iyo afariyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo saddex iyo siddeetane wa camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allaahu canh qaala wuxuu ihi ra'aytu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam camr bnu shucayb waa camr bnu shucayb ibni maxamed ibni cabdillaahi bni camr bni alcaas awowgiisa labaad baa wuxuu yahay cabdullaahi bni camr bni alcaas awowgiisa koowaadna waa muxamed ibni cabdillaah aabbihina waa shucayb ibni maxamed marka camr ibnu shucayb markuu ka wariyey can abiihi aabihii garanna waa shucayb ibn maxamed can jaddihi can jaddihi ma waxaa loo jeedaa eh, muxamed ibnu cabdillaahi miyaa loo jeedaa mise cabdullaahi ibnu camr ibn caas baa loo jeedaa haddii la yidhaahdo muxamed ibnu cabdillaahi baa loo jeedaa muxamed ibnu cabdillaahi saxaabi maaha waa taabici idan axaadiista lagu soo wariyey sanadkan waa inay noqotaa mursalla waa inay noqotaa mursal taabici oo daciifo noqotaa haddaba jamaahiirta culammadu saa may marin can jaddihi waxaa looga jeedaa cabdulahi bn camr bn alcaas baa looga jeedaa can jaddihi waxaa looga jeedaa cabdullaahi bni camr bn alcaas baa looga jeeda markaana ishkaalka imanayaa waxay tahay oo shucayb ibnu muxamed miyuu awowgii oo cabdulaahi bni camr bn alcaas ah wax ka maqla taana waxaa laga jawaabay haayo xadiis ku yimi mustadraga xaakim ayaa wuxuu sheegayaa tasriixinayaa can abiihi can cabdillaahi bni camr bn caas daahirna wuxuu ku yahay inuu ka maqlay saas aawadeed baa xaakim odhanaya cibaaro macnaheedu uu ku dhowaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa waa sida markaysaga labada gacmood ee istaabtoo kaley ka dhigan tahayoo bimacnaa shucayb inuu markaysaa awowgii la kulmo wax ka qaatoo kale ka dhigan tahay waa akhdulyadi bilyadi oo kale ka dhigan tahay buui yacni waa muttasil macnaha noocaynkaasuu tilmaamay marka cala kulli xaal saxiixu waxay tahay can jaddihi in looga jeedo cabdullahi bn camr bn alcaas in looga jeedo asaaniiddan waxaa lagu soo wariyeyna culamadu waxay dhahen hadayna cillo kale yeelan xasanulxadiis inuu yahay ya oo xadiiska lagu soo wariye xasan yahay bay culammadu ku dareeraan ay maraan culamada qaarkoodoo saxiix ka dhigaana waa jiraan qaar baaba asaxul asaaniidka maraa ku daraya laakiin sida jamaahiirta culammadu ay mareen waa inuu yahay xasanulxadiis inuu yahay wuuyi qaala wuxuu ihi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yashrabu cabaya qaa'iman xaaluu taagan yahay wa qaacidan iyo xaaluu fadhiyo mid walba isagoo cabaya ayaan arkay looma jeedo mar keliyuu labadaba wada ahaa oo waa hayru macquul ma dhici karto mar keliya inuu ahaa yacni taagani haddana fadhiya xaal keliya mid suuragala maaha ee waxaa laga tilmaamaya axwaasha qaarkoodna waa fadhiyey oo isagoo fadhiyii wax cabbayey xaaladaha qaarkoodna waa taagnaa oo isagoo taagan buu yani markaa saasaa laga tilmaamaya rawaahu tirmidiy tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiisun xasanu saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buuhi xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in markaa taagni lagu cabbaa inay bannaan taha laga qaadanaya taagni in lagu cabbaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya haddaba axaadiis reebaysaa jirtaa labadan xadiis baa ka mid a xadiiska toddobaqoiyohaniyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqoliyo afariyo siddeetani wa can anasin radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu nabiga ka sheegay calayhi salaatu wasalaam annahu nahaa an yashraba arajulu qaa'ima inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam oo diiday an yashraba arajulu ninku inuu cabbo qaa'iman xaaluu taagan yahay inuu cabbo inuu diiday ou yidhi markaa adigoo taaganaha cabbin qofka dumarina waa la mid farqi ma kale lahaa axkaamta caynkana laa farqa bayna alrajuli waarajula ninkii qofka dumar ah wax farqi uma dhexeeyaan arajula mala waa qariibsanaysaan dee intaa la geliyo taaulfaariqa lala xidhiiday laakiin luqada carbeed waa ku sugantay marka waxa weeye in taagni lagu cabo nebigu waa reebay calayhi asalaatu wasalaam qaala qataada qataada wuxuu yidhi faqulnaa lianasin anas waxaanu ku nidhi falaklu cunista ka warran taagni wax ma lagu cuni karaa qaala daalika asharu kaasaa shar badan aw akhbasu ama xumaansho badan yacnii in taagni wax lagu cabo waxa ka sii fool xun oo ka sii xun in taagni wax lagu cuno rawaahu muslimun muslim ayaa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd ana nabiya sala allahu aleyh wasalam in nabigu zajara can ishurbi inuu reebay oo diiday cabitaanka la cabaayo qaa'iman xaal la taagan yahay in wax la cabo inuu nebigu reebay zajrigu waxaa la macno yahay yacni nahyigii oo iyo naha waa isku macna yacnii ha cabbina idinkoo taagan ayuu nebigu yidhi baa macnuhu dhacaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yashrabanna axadun minkum yaanu cabbin axadun qof minkum idinka idinka mid yaanu cabbin qaa'iman xaaluu taagan yahay yaanu cabbin laa yashrabanna yaanu cabbin oo yaanu cabbin oo yaanu cabbin axadun minkum axad idinka midi qof idinka midi qaa'iman xaal uu taagan yahay yaanu cabbin nuunu tawkiidkii mustaqalkaabaa la socda waxay ka dhigan tahay ficilka in saddex goor lagu celiyey faman nasiya ku kastoo ilaawaa oo daba taagni ku cabbaa falyastaqi hadduu taagni ku cabbo ha iska matajiyo wuxuu cabbay ha iska soo celiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiska inta dambea culammada qaarkood ka hadleen oo sheekh albaani wuxuu yidhi riwaayadan waxaa soo wariyey cumar ibnu xamza soo wariyey cumar ibnu xamzana dacfaa ku jira walow rijaali muslim haba ka mid ahaadee xagga xifdigiisa ayaa dacfi ku sugan yihi nooc dacfi ku yara jiraan marka nisyaanka intan buu ku khilaafay ruwaadda kale zajriga la reebaayo oo la odhanaayo taagni waxa ku cabbina dee khayrkiiba waa soo wariyeen xadiiska anas buu innaga soo aragnay marka wuxuu la gaar noqday maxay faman nasiya falyastaqi nisyaankaasuu la gaar noqday saas aawadeed qadarkaa nisyaanka tilmaamaya waxa uu sheekh alalbaani maray inuu markaa munkar yahay oo qadarkaasi ayna asixin waxaan marka leeyahay axaadiista saxiixaynku waa saxiixa waxaa jirta markaysa marka waxaan yani bacdu alaxaadiis dee culammadii xufaadda ee mutaqadimiinta ay ka hadleen oo ay ku qabsadeen bukhaari ama muslim dee kuwaasi marka waxaway kuwii sixadooda laysku waafaqay soo geli maayaan waa ka hadhayaan waxaa kaloo jira bacdu alalfaad oo culammada qaarkood ay yacni marka caalaqeen alfaaddaasina waa asaasi leeg yacni wixii kale ee aan marka waxaa cid ka hadashay jirin ee ummaddu qabuul kula kulantay dib laga faallayn maayo sida saxiix waa saas oo lama odhanaayo dee sidii bay isaga furan tahay oo caalim kastoo xadiisoo soo baxaa walow fii aakhiri zamaan yacni waxa weye ra'yigiisu ka dhiibanayaa oo axaadiis cusub isagu markaa qabsan karaa wuxuu quruun mutataawila qarniyadaa faraha badan leh culammadii muxadisiinta wax qabsaday aanu jirin yacni ciddii dambe ee markaysa markaa qabsata laga yeeli maayo waxaa la odhanayaa ummaddu talaqatha bilqabuul qabuul bay kula kulantay waana ku ijmacday sixadeeda saas aawadeed wixii kale intaa hore loo qabsaday waxaan ahayn wixii kale waa lagu ijmaacay ummadduna qabuul bay kula kulantay waxa weeye cid markaa qabsata laga yeeli maayo waxaa la odhanaya adaa qaldan ya yacni waxa weeye adaa qaldane yani jamaacada iyo markaysa markaa ummadda raac ayaa la odhanaya adigu shuduud ha la iman saas wy kulli xaal sheekh albaani wuxuu qabsaday waa nisyaanka waxaana filayaa in looga horreeyey saasaa kolley aan yani u laakiin haddii ay sugnaato inaan looga horrayn waxay noqonaysaa raawigaa dacfi ku jira ama yani xifdigiisa laga yara hadlay axaadiista qabuulka lagula kulmay dib loo qabsan maayo qabuulka ummaddu qabuul kula kulantay ee culammadu ku ijmaaceen ee wax qabsada ayna jirin ee axaadiistii saxiixaynka la diraasaynayey la deliishanayey la sharxaayey ee la ixtijaajayey waxay caddaynaysaa inaan marka waxaweye intaa kale ay sideeda markaa tahay ijmaaci iyo qabuulkii inuu ku sugan yahy axaadiistaa nahyiga haddaba sheegaysa maxaa laga qaadanayaa nahyigana asal ayuu ahay taxriim jamaahiiru ahlicilmi waxay dhahen waxaa lagu kulminayaa nahyigana in looga jeedo karaahatu tansiih taagni in wax lagu cabo nahyiga karaahatu tansiih baa looga jeedaa axaadiista kale ee sheegaysa inuu nebigu ku cabbayna waxaa lagu xambaarayaa inay bannaan tahay ayaa lagu xambaaraya inay bannaan bannaantaa lagu xambaaraya ay jaais u tahay yacni saas weye bacdu ahlicilmi oo aan badnayn baa haddaba waxay ku tageen ficilkan taagni inuu nebigu ku cabbay waa khusuusiyo waa daliil isaga u gaaro isagu ku gaar yahay nahyiguna ummaddu u yaalla marka bacdi culammada ka mida waxay ku tageen waa xaaraan in taagni lagu cabbaa nebiga xaaraan kama ahayne inuu ku cabbaa khaas bay u ahayd laakiin dadku inay ku cabbaan xaaraan bay ka tahay saas waa sida ibnu xasmi ku tegey sheekh albaanina doortay sheekh albaanina doortay waxay markaa ku camal siiyeen qaacidada ah alxaadiru muqadamun cala almubiix ka wax xaaraantinimaynaya laga hormarinaya ka bannaynaya laba daliil baa iscaarido midna waa xaadir oo waa xaaraantinimeeye waa maanic diidaya midna waa mubiix bannaynaya marka baabutarjiix marka la joogo kee labada xoog badan waxaa xoog badan markaysagaa ka mamnuucayo diidaya laakiin jumhuurku waxay leeyihiin dee waxaa ka horreeya tarjiixa jamcigaa ka horreeya in laba daliil la kulmiyo waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyiina jamaca waajiba intuu suuragal yahay oo naskhiga iyo tarjiixba waa ka horreeya waayo naskhiga iyo tarjiixa mid walba labadii daliil mid baa lagu camal falaya midna waa laga tegaya tarjiixna waa sidaas naskigina waa caynkaa inta taa laga baaqan karo oo labadaba lagu wada camal fali karo oo weji loogu camal falaayo la keeno baa ka awlaysan oo icmaalu daliilayn macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiya waxay ka habboon tahay in labada midkood la camal siiyo kalena camal laga kaxeeyo laga tegsiiyo inaan arrinkani nebiga ku gaar ahayna waxa caddaynaya dee saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam iyadoo nebigu nool yahay ku cabbi jireen aan lagu inkiri jirin yani waxaweye iyadoo nebigu nool yahay yacni wa nashrab wa naxnu qiyaam sida toore calaa cahdi rasuulilaahi ugu taallo bay tan dambana ugu taalla illa way isku cadfanto laba jumla isku cadfan weeyaan labaduba fii cahdi rasuulilahi sala allahu alay slam bay dhacayaan marka taasna waxay ku tusinaysaa inay marka waxaweyn yani e, bannaantay bay ku tusinaysa inay bannaantay ku tusinaysa marka calaa kulli xaal saas marka weeye axaadiista adigu isagu wuxuu ka eegay e, culammada qaarkood yani nahyadan inay kala inay adag yihiin sida nin baa ku cabbay taagni markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jeclaan lahayd inay bisadii kula cabto markaasuu yidhi maya markaasuu wax ka shar badan baa kula cabbay yani cibaaro noocaasa ah ayay jirtay lafteeda calaa kulli xaal sida fiicani waxa weye waa sida jumhuurka culammadu ay mareen oo jamciga ah ayaa fiican akmalka sida ahee afdalkiina waa in fadhiga lagu cabo weeye laakiin wakhtiyada qaarkood baa dhici karta de qofku inaanu awoodi karin sidaas haddii xataa uu awoodi karana waa karahatu tanziih taxriim ma aha sida saxiixa ah baabu istixbaabi kowni saaqi alqawmi aakhirahum shurba wuxuu baab yahay ka qowmka waraabinaya ahaanshuhu ahaaday jeclaysiga la jeclaysanaayo ayuu u baab yahay aakhirahum ka ugu dambeeya uu ahaado shurban xagga cabitaanka inuu ka ugu dambeeyo noqdo cabbitaanka inay saas mustaxab tahay oo fiican tahay oo sida sunnada ay tahay aanu isagu ugu horrayn dhexdana gelin ou aakhirka noqdo sidaas inay sunno tahay oo mustaxab tahay ayuu u baab yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobaboqoliyoixiyosiddeetane can abi qataadata radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam saaqi alqawmi qowmka ka waraabinaya aakhiruhum ka ugu dambeeya weeye yacnii wuxuu u jeedaa shurban xagga cabitaanka ayuu ugu dambaynaya rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala waxau uhi xadiisun xasanun saxiix xadiis xasana waa xadiis xasan ah oo saxiix ah xadiidkan waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay qofka dadka waraabinaya ama caanaha waraabinaya ama biyaha waraabinaya ama sharaabo kaleha siinaye inuu dadka hormarinaayo oo isagu ugu dambaynaayo saas inay markaa sunno tahay ayuu xadiisku tilmaamaya waxay kaloo ahlucilmiga qaarkood ka qaateen cunto haddii la siinayana sidaa inuu ugu dambeeyo inay markaa sunnadu noqonayso inay sunnadu ay saa noqonayso ahlucilmiga qaarkood baa taas ka daliishado yidhi xagga cuntadana waa la mid biyahana kuma gaarahee waa wax kastoo la cabayo oo la cid la waraabinayo ayay markaas saa noqonaysaa baa looga jeeda taasna waxaa laga qaadanayaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen ciddii mas-uuliyad u qabataa muslimiinta walow mas-uuliyaddaasi haba yaraatabee in maslaxadooda uu ka hormarinaayo maslaxada naftiis iyaga maslaxadooda inuu ka hormarinaayo maslaxada naftiisa inuu ka hormarinayo oo isagu dambaynaayo yacnii inuu ku dadaalaayo maslaxadooda sida aslaxa u ah. baabka boqol iyo lix iyo toban baabu jawaasi shurbi min jamiici alawaani altaahirati hayri aldahabi walfida cabitaanku inuu bannaan yahay buu u baab yahay lagu cabo min jamiici alawaani altaahira weelka aahirka dhammaantii in laga cabaa inay bannaan tahay hayri aldahabi walfida dahabka iyo fidada marka laga reebo weelkaasoo ka duwan dahabka iyo fidada iyaga iyo fidada laguma cabbaayo wa jawaazi lkarci iyo raqistu inay bannaan tahay raqista la raqaa inay bannaan tahay wa huwa ashurbu bilfami min alnahri wagayrihi bigayri inaa'in walaa yad wuxuu fasirayaa karcigii wa huwa shurbu waa cabbitaanka bilfami afka lagu cabo min annahri biyaha durdurka afka laga cabbo ama webiga waghayrihi iyo ashyaada kale la midkaaba afka lagaga cabbo bighayri inaa'in weel la darsanayo la'aantii afka lagu cabbo walaa yadin iyo gacan la darsanayo la'aantii yacni wuxuu samaynayaa biyihii buu ku foorarsanayaa gacmaha ayuu cuskanayaa dabeedna sida xooluhu afka ugu soo cabbaan oo kule afka ugu cabbaya af soomaaliga raqis baa la yidhahda wuu raqay yacni saasaa la yidhahda karci wa taxriim isticmaali inaa'i aldahabi walfidati fi shurbi walakli waltahaarati wa saa'iri wujuuhi listicmaal iyo weelka dahabkiiyo fidada in la isticmaalaa inay xaaraan tahay oo loo isticmaalo fi shurbi cabitaankiiyo walakli cunitaankiiyo waltahaarati iyo tahaaro qaadashada wa saa'iri wujuuhi listicmaal iyo wejiyada kale ee loo isticmaalo dhammaan in lagu isticmaalo inay xaaraan tahay oo dahabkiiyo intifaacayo wax lagu cunayo ama wax lagu cabayo ama lagu tahaaro qaadanayo wixii markaa lagu tahaaro qaadan lagu soo shubanayo biyihii lagu tahaaro qaadan lagu soo shubanayo iyo isticmaalada kale la midka ah in la isticmaalo dahabkiiyo fidada inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay dahabkan dhowr masale ayuu markaa sheegay saddex mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay weelka dhammaan daahirka ah in laga cabbaa inay bannaan tahay marka laga reebo dahabkiiyo fidada masalada labaadna waxay ku saabsan tahay raqista biyaha la raqo oo afka lagu cabbaa aan gacmo la darsan weel la darsan inta marka waxa weeye lagu foorarsado ama waxa weeye gacmaha la cuskado oo dhulka marka la saaro dabeedna afka markiisa marka lala doonto biyuhu halkay ku jireen oo afka sidaa loo cabo siday xooluhu cabbaan oo kale taasna marka inay bannaan tahay ba u baab shayga saddexaad waa isticmaalka dahabkii fidada la isticmaalaayo ama cunitaan ama cabitaan ama isticmaallo kale la isticmaalaayo inay xaaraan tahay yacnii xidhashadiyadii waxa weye waa ka duwantahoo dee dahabku raggu inay xidhaan uma bannaana laakiin fidadii dee waa bannaantahay kaatumadii markaa fidada ahayd inay xidhaan waa bannaantahay xilyadii inuu marka waxa weye kaatun fidaa inuu xidho ragga waa u bannaantay dumarkiina mid fidaa iyo mid dahabiba waa u bannaantay inay xidhaan laakiin isticmaalada kale xataa dumarkii uma bannaana oo inay isku qurxiyaan oo markaa waxa weeye eh, yacni eh, ka dhigtaan fargallo iyo waxay markaa weysaaqiyo iyo waxaweeye shuuliyaal iyo yacni silsilado qoorta ay ku xidhaan ashyaada noocaasa way u bannaantay dumarkii sida saxiixa jamaahiir ahlicilmi qabaan waa u bannaantay laakiin inay markaa cunitaan iyo cabbitaan u isticmaalaan oo weelal ay wax ku cunaan ama weelal wax ku cabbaan ama weelal ay ku tahaaro qaataan inay ka dhigtaan dumarkii xataa uma bannaana rag iyo dumarba waa loo diidayaa taas xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia allaahu canhu qaala xadaratii asalaatu faqaama man kaana qariiba addaari ilaa ahlih anas waxa uu yidhi xadarat isalaatu salaaddii baa soo xaadirtoo timi faqaama man kaana qariiba daari waa kacay man kaana kii ahaaday qariiba daari gurigiisu u dhowaa mid gurigiisu dhow yahay ahaaday wuxuu u kacay ilaa ahlihi xagga ehelkiisa wa baqiya qawmun qowm baa markaysaga hadhay oo iska joogay fa utiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa loo keenay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam bimikhdabin weel yar baa loo keenay waa ismu aala weeye mifcal bimikhdabin weel yar baa loo keenay oo min xijaaratin dhagax ka samaysan oo biyo ku jiraan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, gacanta geliyey fa saqura almikhdabu waxaa yaraaday eh, almikhdabu eh, weelkii yaraabaa wuxuu ka yaraaday an yabsuda fiihi kafah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku kala bixiyo kafkiisa intuu yaraasho ka qabo inuu gacanta marka waxaa yani isku celiyo oo isku ururiyo mooyaane inuu kala bixiyo waa markaa waa ka yaraado waa ku adkaato fatawada'a alqawmu kulluhum qowmkii baa weysaystay dhammaantood way weysaysteen yacni weelkaa yar biyihii marka ayuu ka weysaysteen nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee baraku ku duceeyey oo dee marka waxa weeye baraka ayuu sabab ugu ahaa inuu barakoobo biyaha ku jiraa barakoobaan fatawada'a alqawmu kulluhum qowmku waa weysaysteen dhammaantood baa weysaystay qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii xadiiska ka maqlayey marka anas ayaa waxay yidhahen kam kuntum imisa ahaydeen qaala wuxuu yidhi amaaniina wa ziyaada siddeetan iyo dheeraad baanu ahayn siddeetan iyo dheeraad baanu ahayn dhowr iyo siddeetan yacni markaa saxaabi bay ahaayeen marka dhammaantood weelkaa yaree uu cukurka ku kala bixin kari waayey ee baabacadii uu kala saari kari waayey intuu yaraansho ka qabo bay dhammaantood ka weysaysteen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lahu riwaayo u sugnaatay bukhaari muslimin iyo muslim u sugnaatay ana nabiya sala allahu aley wasalam dacaa biinaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam weel uu dalbaday min maa in biyo ah yacni biyo ku jiraan fa utiya biqadaxin waxaa loo keenay yacni marka qadax baa loo keenay hadhuub raaxin ballaadhan wa fiihi shayun min maa uu ku sugan yahay qadar yacni biyi ay ku sugan yihiin in biyo ahi ay ku sugan yihiin fawadaca waa dhigay nebigu calayhi asalaatu wasalaam asaabicahu farihiisii fiihi weelka gudihiisii ayuu dhigay qaala anasun anas wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay anduru ila almaa'i yanbucu min bayni asaabicih waxaan gudagalay anduru inaan eegaayo oo dheehanayo ila almaa'i biyihi aan eegaayo yanbucu xaaluu soo burqanayaan biyuhu yanbucu xaalay soo burqanayaan biyuhu min bayni asaabicihi faraha nebiga calayhi salaatu wasalaam dhexdooda ay ka soo burqanayaan faxasartu waxaan ku qadaray yacni ku qiyaasay xasrigu waxa weeye waa qiyaasta yani taqdiirka weeye yani markaa weeyaan faxasartu waxaan ku qadaray ama ku qiyaasay man tawada'a kii weysaystay ee weelkaa yar biyihii ku sugnaa ku weysaystay maa bayna asabciina ila aamaaniin inta toddobaatan iyo siddeetan udhaxaysaan ku qiyaasay buuri yani weel yar oo ballaadhan oo in yaroo biyi ku jiraan baa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jiraa biyo badan maaha waa wax yar weeye nebiguna markaa wuxuu dhex geliyey gacantiisii buu dhexgeliyey yani baabacadiisi buu dhex dhigay farii buu kudhekala bixiyey marka waxa weeyaan caynkaasuu barakadii ku duceeyey markaasaa mucjisaadka nebigaay ka mid tahaye biyihii waxaabay ka soo burqadeen farihiisa dhexdooday ka soo burqadeen ya waxaad moodaa ila inay ka dilaaceen meesha saasay biyii u soo burqadeen dabeedna waxay noqotay saxaabada faraha badan leba ku weysaysatay waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dacawaadkiisa sida loo aqbali jiraa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa barakada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa laga qaadanayaa mucjizaadka nebiga inay ka mid tahay oo dalaaisha nebinimadiisa caddaynaysa inay ka mid tahay in farihiisa biyuu ka soo burqadaan oo saxaabadu ay arkeen oo jamac badan oo markaysa markaa boqol ku dhowi ay ku weysaysteen waayo caadatan waxaa la yaqaanaa dee faruhu meel biyo ka soo baxaan maaha ama gacanta biyo kama soo burqadaan biyo kama soo burqadaan marka waxaweye biyihii saa uga soo burqanaya saxaabadii inay arkeen markii dambena biyihii ku intifaaceen kuwaysa qaateen waxay caddaynaysaa yacni marka nebinimadiisay caddaynaysaa marka min dalaa'il nubuwa ayay ka mid tahay xadiiska toddobaqoiyosaaayo toddobaatan dabcdaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetan ah wa can cabdillaahi bni zaydin radia allaahu canh qaala ataana anabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa noo yimi buu yidhi calayhi asalaatu wasalaam faakhrajnaa lahu maa'an fii tawrin fa akhrajnaa lahu waan u soo saarnay nabiga calayhi salaatu wasalaam maa'an biyo ayaan u soo saarnay maa'an biyo ayaan u soo saarnay fii tawrin weel ku sugan weelkaasoo min sufrin naxaas ka samaysan tawrku waa weel ama dhagax ka samaysan ama naxaas ka samaysan kan waxaa lagu caddeeyey inuu naxaas ka samaysnaa labadaa nooc baanu noqdaa ya waa inaaun min sufrin aw xijaara axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay wakhtiyada qaarkood yacni markaa tawr min xijaara xadiiskanna wuxuu tilmaamaya min sufrin marka axaadiista kala duwan buu ku yimi oo markaa munaasabaad kala duwan ku saabsan marka tawrku waxa weye waa weel ka samaysan ama dhagax ama waxa weeye markaa naxaas ka samaysan kani naxaas buu ka samaysnaa xadiiskay ku cadda fii tawrin weel ay e, gudihii ku sugan yihiin biyahaasoo fii tawrin ay kaa'inan fii tawrin weel gudihii ku sugan weelkaasoo min sufrin naxaas ka samaysan fatawada'a nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa ka weysaystay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey asufru bidami asaadi sufrigu wuxuu ku sugan yahay saadka godaalkiisuu ku sugan yahay asufru wayajuusu kasruha waxa bannaan in la hoos dhigo sifri la yidhaahdana waa bannaanta laakiin ta uu yidhi marka hore sidaa weeye waxay ka fiican tahay sida labaadee uu yidhaahdo waa bannaan tahay oo waxa jirta iyadoo labaduba bannaan yihiin baa waxaa kale jira luqadu inay kala fiican tahay oo la yidhaahdo wejigaasaa fiican oo si shaa'ica marka sida kale ee marka la yidhaahdo waa bannaan tahay waxa weeye lama sinna ee ta horaa fasaaxo badan wayajuusu kasruha wa huwa naxaas naxaasta weeye watawru tawrkuna kalqadaxi qadax ayuu la mid yahay wa huwa bitaa'i lmusannaati min fawqu ta'dii labada dhibcood korka ku lahayd bay ku sugantah oo bimacnaa attawru weeye athawru maaha waa dabdun bilxuruuf xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa laga qaadanayaa weelka ka samaysan naxaasta in laga weysaysan karo ayaa laga qaadanaya weelka naxaasta xadiiskii aynu soo marrayna wuxuu tilmaamaya weel dhagax ka samaysan inay saxaabadu ka weysaysteen taana waxaa laga qaadanayaa weel dhagax ka samaysan in lagu weysaysan karo lagu intifaaci karo la isticmaali karo ayaa laga qaadanaya waa kii kuu yidhi min jamiici alawaani ataahira waayahay xadiiska toddobaqoiyosiddeetandabcdaha qaarkoodna waa toddobaboqoliyosaaayosiddeetaneh wa can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam dakhala calaa rajulin min alansaar jaabir waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam dakhala usoo galay calaa rajuli ninbuu u soo galay min alansaari ansaar ka mid a ah. wa macahu saaxibun lahu wuxuu usoo galay walxaal macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa uu yahay saaxibun lahu saaxib isaga u sugnaaday uu weheliyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la socdo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen abubakar baa la socday fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi in kaana cindaka maaun haddii agtaada biyo ku sugan yihiin biyahaasoo baata hadihi leylata habeenkan ku baryey fii shannatin qarbad ku bariyey yacnii qarbad ku baryey ay fasqinaana waraabi oo na siiya wa ilaa haddaanad haynin biyo markaa waxa weeye qarbad ku baryey haddaanad hayninna karacnaa waa raqaynaa oo bimacnaa afkaannu ku cabbaynaa meeshay ku jiraan baanu afka kaga cabbaynaa iladu waxay noqonaysaa in shartiya oo laa ka daba dhacday noqonaysa hmm, istisnaha moodin rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey ashannu alqirba shannigu waa qarbadka weeye qarbadka weeye xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa biyaha in la raqi karo oo afka lagu cabbi karo iyadoo aan gacan la darsan weel la darsan sidaa in lagu cabbi karo ayaa laga qaadanaya ay bannaan tahay wax karaaha iyo wax dhibina aynay ku sugnayn xadiiska toddobaqoiyo koobiyo siddeetan dabcdaha qaarkoodna waa toddobaboqoliyosagaashane wacan xudayfata radia allahu canhu qaala ina nabiya sala allahu aleyh wasalam nahaana can alxariiri waaldibaaji washurbi fi aaniyati aldahabi walfida ina nabiya sala allahu aleyh wasalama nebigu nahaana waa naga reebay can ilxariiri xariirtuu naga reebay waddibaaji iyo xariirta teeda adag ayuu naga reebay washurbi fi aaniyati adahab culamada qaarkoodna diibaajka waa cammimaan oo kuma gaar yeelaan ta markaa adag kuma gaar yeelaan waxay ka dhigayaan xariir oo dhan kaannahu magacu markaa waxawn yacni farisi yahay oo la carabiyeeyey oo yacni waxa weeyaan xariirtoo dhan la odhan jiray washurbi iyo cabbitaanka ayuu naga reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam xudayfa odhanaya fii aaniyati dahabi wafida wax lagu cabbo weelka dahabka iyo weelka fidada ah in wax lagu cabbana waa noo diido waa naga reebay waa ku cabbina buuri wa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam hiya lahum fi dunya wa hiya lakum fi alaakhira hiya lahum fi dunya waxay u sugan tahay adduunyaday gaalada ugu sugan tahay wa hiya lakum fi alaakhira wa hiya iyaduna ashyaadaasi lakum idinka idiin sugnaatay fi laakhirati aakhira gudaheeda muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay in xariirta iyo diibaajka in la xidho cidda laga reebayna waa raggee dumarka ma aha oo dumarka inay xariirtu u bannaan tahay adiladay ku soo aroortay axaadiis badanoo kala duwan bay ku timi saas aawadeed dumarka xariirtu waa u bannaantahy calalilaaq bay ugu bannaantay calalitlaaq bay ugu bannaantay laakiin ragga uma xalaalaho uma bannaana shay xariira inay xidhaan mid u bannaan maaha nahyigaasina waa liltaxriim annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimen buu keensanaya xaaraantinimen buu keensanaya xariirta ragga loo diiday ee laga xaaraantinimeeyena culammadu waxay yidhaahdeen waa alxariir xayawaani waa xariirta dhabtee xaqiiqiga ah maha ashyaadan xariirta ahayne xariirta loo ekeysiiyey maaha xariirta xaqiiqigana waxay ka samaysnaan jirtay waa wax xayawaan laga keenay ashyaada qaarkood yacni marka waxa ay sii daayaan oo xagga dambe ka sii daayaan yacni marka ama dirxiyada qaarkood ha noqdaan ama diridiiraha qaarkood ha noqdaane ayaa la ururin jiray marka la ururiyo iyagaa wax la siiyaa markay dadna wax cunaan cunaan bay sii daayaan waxay sii daayaan baa la ururiya waxaasaa laga sameeyaa xariirta laga sameeya marka asalkeedu waxay ka soo jeedday xayawaan wax noolay ka timi waa alxariir xayawaani taase ah laakiin xariir sinaaciyaa jirto nabaataadka qaar laga sameeyey taas culammadu waxay yidhahdeen falaysa min altaxriimi fii shay xariirtii dhabta ahayd ma aha waa wax xariirtii loo ekaysiiyey oo lagu shabbahay oo nabaataadka iyo dhiraha qaarkood laga sameeyey taas iyadu xaaraan maaha xariirta xaqiiqiga dhabtaaba xaaraan oo ragga xaaraanka ah dumarkana u xalaala xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa dahabka iyo fidada in wax lagu cabbo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay marka tani cabbitaankay ku qaydan tahay cabbitaanka ayay ku qaydantah oo ku xidhantay iyo waxa la midkaayna waa haleelayaanaan farqi u dhaxayn haddii wax lagu cuno ama isticmaallo kale lagu sameeyo sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan waxay leeyihin wax farqiga kuma sugna in lagu cabo iyo in wax lagu cuno wakada saa'irulisticmaalaatna waa la mid isticmaallada kalena waa la mid ee soo sheegnay laakiin fidadii ee raggiyo dumarba inay xidhaan waa u bannaan dahabkiina dumarku inay xidhaan baa u bannaan laakiin raggu inay xidhaan uma bannaana laakiin wixii aan xidhasho ahayn ee saa'irul isticmaalaat ah rag dumarba xaaraan bay ka tahay rag dumarba xaaraan bay ka tahay sababta loo diiday culammadu asbaabo kala duwan bay sheegeen cilal kala duwan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa si fuqaradu ayan niyaddoodu u jabin oo waxa weeye markaa dee haddii fuqaradii masaakiinta ahaa ee waxba waayey ee haynta ku yarayd ee quudkii la'aa ay arkaan dadka qaarkood oo iyagu markaysaga ka dhigtay weel wax lagu cuno ama lagu cabbo yacni niyad bay ka qaadayaan ya markaa ta noocaasaa loo diidey mee khuyalaag iyo kibirka ku sugan baa loo diidey adigu marka cilal kala duwan bay marka ahlucilmigu sheegay calaa kulli xaal yacni markaa waa manhi saas yadaabaa laynooga reebay yacni marka in wax lagu cuno iyo in wax lagu cabbo sidayna ragga ugu bannaanayn bay dumarkana ugu bannaanayn ragga iyo dumarka midna uma bannaana haddaa haddii loo banneeyey xidhashada ay xidhanayaan dumarka ay xidhanayaan dahabka iyo fidadaba raggana waa u bannaantay fidada inay xidhaan miyaynay u bannaanaanayn inay iyagu markaa ay wax ku cabbaan ama wax ku cunaan sida xidhashada ugu bannaanta oo nahyiga aan lagu xambaarayn inay raggu wax ku cabbaan in la diidayo waxaa la odhanayaa maya tan shurbiga markaysagaa ah si caamaa loo diiday daliil ka soo reebayana lama hayo waa caam in xidhashada iyo cabitaanku wax lagu cabayo weel laga dhiganaya kala duwan tahayna waxaaba laga garanaya xadiiska laftiisa walfidati baa la nahiyey fidadina waxa weeye dee waxaa la garanaya inay raggii u bannaanto kaatuma ay ka dhigan karaan oo ay xidhan karaan maadaamay sidaas tahay dee waxa weeye in xidhashadii iyo cabitaanka wax lagu cabaayo la kala farqinaya ka muuqata saasoo kalea dumarkii markaysaa xidhashaduna ugu bannaanta weel wax lagu cabo inay ka dhigtaanna dahabkiiyo fidadii aynay ugu bannaanayn cillada maxaa laga dhigay cillada waxaa laga dhigay gaaladiibaa adduunyada ku isticmaalaya isticmaaladaasoo welal iyo ka dhiganaya wax wax lagu cabo ama lagu cuno ama wax la mida ama isticmaalada caynkaasa marka yacni xariirtiina xidhanaya marka iyaga ee adduunyaday u sugnaatay way u bannaantay looma jeedee yacni adduunyaday ku isticmaalayaan innagana isticmaaladeedu aakhira inoo taallaa dadka ahluliimaanka ahi aakhirada weelka wax ku cabbayaan iyo weelalka ay isticmaalayaan dee dahab iyo fida markaysaa weeyaan weel dahaba iyo weel fida ah ayay markaa wax ku cunayaanoo wax ku cabayaan yacni saas yadaa weeye hiya lahum fi dunya wa hiya lakum fi laakhira xadiiska toddoba boqol iyo labiyo siddeetan dumarka waxaa loogu banneeyey xidhashada dahabka ay xidhanayaan waa inay quruxda iyo isqurxinta u baahan yihiin awaman yunasha'u fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin waman yanshau fi lxilyatina waa la akhriyey marka ma mid lagu barbaarinayo isqurxin yanshau mar kale ku barbaarayay noqonaysa qiraa'ada kale marka dee dumarka isqurxintii waa u baahan yihiin isqurxintii waa u baahan yihiin marka saas aawadeed maadaama isqurxinta ay u baahan yihiin ay isqurxinayaan ayaa markaa loogu banneeyey saasaa marka waxa weeyaan yacnii yacni waxyaalaha markaa dahabka iyo fidada iyo waxyaalaha kale dhaldhalaalada iyo isku qurxiyaan ay u bannaantay inay isku qurxiyaan xadiiska toddoba boqol iyo labiyo siddeetan dawcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo koob iyo sagaashane wa can ummi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi alladii yashrabu fii aaniyati alfida aladii yashrabu ka wax ku cabaya fii aaniyati alfidati weelka fidada wax ku cabaya inamaa yujarjiru wuxuu kaga qucqucsiinayaa fii batnihi calooshiisa naara jahannam naarta jahanname ayuu kaga qucqucsiinaya jarjaradu waxa weeye waa ismu sawt weeyi biyuhu markaa dhicitaanka caloosha ay ku dhacayaan sanqadha ay bixinayaan baa laga tilmaamaya jarjarada laga tilmaamaya muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo muslim ku sugnayd waxaa ku sugnaa ina aladii ya'kulu aw yashrabu fii aaniyati alfidati waaldahab ka wax ku cunaaya aw yashrabu ama wax ku cabbaaya fii aaniyati alfidati waaldahab weelka fidada ah iyo weelka dahabka ah fidadu waa nooc macdan ah waa noocan kaatumada marka waxaweyn yani cadcadee la gashado waa noocuu ka samaysan yahay waa maaddada silfarka ama qalinka la yidhaahdo lacagtii hore ee daraahimtaha ay ka samaysnaan jirtay weeye taasaa la yidhahdaa fida la yidhahdaa yacni waa nooc macdan ah laakiin qiimaheedu ma badna waxaa laga yaabaa garaamkeedu inuu markaa nus dollar inuu noqdo ama wax yar ku darsamaan ama wax yar ka dhinmaan wakhtiyada qaarkood halkeeda garaam yacni nus dollar markaa uu yahay naxwu haada marka ka weelka fidada ama weelka dahabka wax ku cabbaya inta kale xadiisku waa kala mid innamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaleoo u sugnaatay muslim waxaa ku sugnayd man shariba ku kastoo cabba fii inaa'in weel ku cabba weelkaasoo min dahabin dahab ah aw fidatin ama fida ah bimacnaa dahab ka samaysan ama fida ka samaysan fa innamaa yujarjiru wuxuu kaga sanqadhinayaa kaga qucqucsiinayaa fii batnihi calooshiisa calooshiisa gudaheeda wuxuu kaga qucqucsiinayaa oo kaga sanqadhinayaa naaran min jahannam naarta jahannama ka mid a xadiidkan waxaa ku sugan waciid baa ku sugan oo wuxuu xadiidku tilmaamayaa ka weelka fidada iyo weelka dahabka wax ku cabbaya awdu shaki maaha min aladii yaakulu aw yashrabu labada kuu sameeyaba in waciidku ka imanaya laga qaadanaya ha isku daro mid ahaan ha la yimaado ha ku cabbo keliya ha ku cuno keliya labadaba ha isku daro waciidkan inuu ka imanayaa laga qaadanaya ee maaha awda in looga jeedo yacni lishaki in looga jeedo maaha lishaki in looga jeedo ma aha marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa cidda weel fida a wax ku cabbaysa ama weel dahaba wax ku cabbaysaa amaba wax ku cunaysa calooshiisa naarta jahanamuu kaga sanqarhinaya waxaa loo jeedaa wax ma'aalkeedu iyo abaalmarinteedu noqon doono inuu sida biyaha ugu cabbaayo ama caanaha ugu cabbaayo weelka fidada ama weelka dahabka ah ayuu naarta jahannamo u cabbi doonaa naartii jahannamo u cuni doonaa markaasay calooshiisa tegaysaa ya aljazaau min jinsi alcamal cabbis buu ku dambaabay soo maaha ciqaabu wuxuu cabayaa markiisa markaa ciqaab looga dhigaya oo naar ah marka maadaama ma'aalka ka dhalanaya iyo abaalmarintu ay tahay sidaas inuu markaa naartii u cabbo ama u cuno ya waxaa laga soo qaaday kaannahu inuu hadda yacni naartii jahannamo calooshiisa ku gurayo oo markaa waxay ku cabbayeen waayo ma'aalkay sidaa noqon doontaa ina aladiina ya'kuluuna amwaal yataama dulman inama ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira waatuu allah yidhi kuwa xoolaha agoonta cunaya iyagoo markaa xaalay dulmi yacni ku cunayaan ama xadgudub iyagoo ku cunaya xoolaha agoonta kuwa cunaya calooshooda waxay ku gurayaanoo ku cunayaanoo ku cabbaynayaanuu naartii jahannama naar bay ku cunayaan inamaa yakuluuna fii butuunihim naara waxaa loo jeedaa wax ma'aalkeedu noqon doono naar oo sidaa xoolaha ay u cunayaan agoonta ay naar ayay u cuni doonaan macnaha laga tilmaamaya waa saas wey tanna waa saasoo kale isticmaalada qaarkood baa jirta waxyaalo laga istisnoodo oo dahabka iyo fidada waxaa la samayn karaa meelaha weelkaoo kale ka dalooshama iyo wax la mida waa lagu awdi karaa wakadalik kadalik marka waxa weeye yacni ilkaha iyo waxyaalaha qofka markaysa markaa wax ka gaadhaan yacni dahab oo kale waa gashan karaa ama dahab waa lagu eh, dabooli karaa yacni waxa weye dahabkii oo kale waa lagu dabooli karaa ama dahabkii waa lagu kabi karaa ta noocaasi kale waa ashyaa la baneeyey eh, nin saxaabiyaa jiray oo markaysaa sanka wax kaga dhaceen markaasaa dabeedna markaysa markaa wuxuu lagu kabay yacni fido markaasuu dabeedna xoogaa uray yani markaasaa dabeedna nebigu u ruqseeyey inuu dahab ka dhigo dahabkiibaa dabeedna markiisa taas waa ashyaa loo baneeyey xaajada lixaajati ilmaassa yani loo baneeyey weelka meesha dalooshatay iyo wixii la mida in markiisa marka waxa lagu kabana iyadana waxa weye dhibi kuma sugna way bannaanta xariirta shayga isku jira oo isku khaldan culammada jamaahiirtu waxay dhahaan haalibkaa la eegaya haddii shaygu xariir iyo wax kale ka kooban yahay haddii khaalibku xariir yahay waa xaaraan haddii khaalibku aanu xariir ahayn oo inta badani ayna xariir noqonin ee xariirtii laga badan yahay alxukmu lilkhaalib bay jamaahiiru ahlicilmi yidhaahdaan waxay noqonaysaa inay bannaan tahay hadduu daa'ifa min ahlicilmi oo aan badnayn baa waxay ku tageen ibnu daqiiq alciidiya ka mid yihiin afar farood wixii ka badan inay markaa waxaweye mamnuuc noqonayso afar farood wixii u dhigma haddii maradii xariir iyo wax kale isugu jirto qadarka afar farood iyo wixii ka yar inay bannaanta ruqso tahay wixii ka badani inay xaaraan tahay xadiis macnaha ku soo aroorayna waa jiraan xadiis macnaha ku soo aroorayna waa jiraan laakiin ibn daqiiq alciid kolley muta'akhir buu ahaa waa dembeeyey oo dee waxa weeye markaa qarnigii toddobaad ayuu markaa noolaa marka waxaa imanaysa culammadii salafka wax markaa yani sidaa qabay ma jireen mise ma jirin yani culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen ummaddii inay markaa khata ku ijmaacdo ilaahay wuxuu kaga badbaadiyey ibnu daqiiq alciid marka waxa isweydiin leh maa qabla ibnu daqiiq alciid qabla qarni saabic cid qabtay ma jirtaa sidaas oo riwaayadaa markaysa markaa qaadato ku camal fasho haddii la helo oo salafkii markaa qaar sidaa qabay ay jiraan fa biha wa nicmat haddii aan la helin dee waxa weeye sida ummaddu ay sida culammadu ay ku kulansanaayeen waxay noqonaysaa inayna khata marnaba ahayn ummaddaydu baadi kuma kulanto waata nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey marka isagoo marfuuca xadiidkuna culammada qaarkood waa quweeyeen bacdu ahlicilmi waxay arjaxaan inuu mawquuf yahay laakiin culammada qaarkood waxay quweeyeen isagoo marfuuca oo sheekh albaanina ka mid yahay qolada markaa quweysay marka almuhim yacni waxa weeye taasna sidaas markaa weeye waxaa laakiin la isla ogol yahay haddii khaalibku xariir yahay inuu xaaraan tahay waa la isla ogol yahay ka warran xariirtii markii ragga loo diiday inamadii yaryaraa ka warrama inamadii yaryaraa ila rag maahee ya iyaga ka warrama ma u bannaan tahay se uma bannaana maxaa ka haysaan ya ayo daliilna ya dee lab miyaa la yidhi ya haye maxaa la yidhi ina haadayni xaraamun lidukuuri ummatii xilun liinaasiha waa sax wey baarak alla fiikum xadiisku waata ku soo aroortay nebigu inuu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaa nooc oo dahabka iyo fidada ahi waxay xaaraan ka tahay calaa dukuuri ummatii ummaddayda kuwooda lab bay xaaraan ka tahay marka riwaayadaa dukuur sheegaysaa waa ku caddoo daliil bay u tahay waayo dee inankii yaraa waa dakar waa lab rajul yaanu ahaane waa labde waa dakar yacni xaraamun calaa dukuuri ummatii xilun liinaasiha waaya xidhashadii baa laynoo diiday dahabkiiyo fidada la xidhanaayey raggii loo diiday ka warrama haddaan la xidhana lagu fadhiisto haddaan la xidhana lagu fadhiisto ka warrama ya daliil waa garta min xasiirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis marka lubsigu waxaway fii kulli shayin bixasabi shay walba nisbadiisu markaa ku dhacayaa marka waxa weeye anas wuxuu tilmaamayey in markaa dermo nebiga loo kala bixiyey dermadaasoo madoobaatay min tuuli maa lubis lubsiga xadiisku sheegaya waa maxay dee waa in lagu fadhiisanaya soo maa oo lagu seexanayo lagu fadhiisanaya taasaa lubsi laga soo qaado lubsi lagu magacaabo waxaa kaloo jira xadiis kaga sariixsan oo tilmaamaya walaa tajlisu calayha ha ku fadhiisanina waa sariix waa ku cadiya kitaabu libaas kitaabka xidhashada iyo dharka ku saabsan kitaabu libaasi dharka kitaabkiisii ay yani xidhashada dharka la xidhanayo ay lubsi libaas baabka boqol iyo toddobiyo toban baabu istixbaabi thawbi alabyad marada cad xidhashada la xidhanayo ayuu u baab yahay ay hada baabu istixbaabi thawbi alabyad wa jawaazi alaxmari walahdari waalasfari waalaswad marada cas ee casaanka dhiigga ah cas yacni casaanka dhiigga shabbahaya cas macsan iyo walahdari marada cagaaran walasfari iyo marada cawlan waalaswadi iyo marada madow intaba in la xidhaa inay bannaanta yani athawb alaxmari bay noqonaysaa thawb eh, qadarintii wajawaazihi min qutnin wa kataanin wa shacrin wa suufin wahayriha iyo inay bannaan tahay maradii inay bannaan tahay min qutnin cudbi ka samaysnayd wakataanin iyo kataan ka samaysnayd waa nooc kaleoo maryaha laga samayn jiray wa shacrin iyo markaa dhogor ka samaysnayd wa suufin waa dhogortii idaha iyaduna yacni shacrintuna waxay noqonaysaa yacni markaa dhogorta kale in laga tilmaamayo yacni riyaha iyo waxa la midka ay markaa yacni dhogortooda wa hayriha iyo ashyaa kale ka samaysan in iyagana bannaan tahay in la xidhaa inay bannaan tahay ila alxariira marka laga reebo xariirta oo xariirtii iyagu raggii uma bannaano raggii uma bannaano waa yahay marka waxaa laga qaadanayaa maryaha ee la xidhanayo ee noocyada kala duwan ay yihiin nooc kastaba wax kasta ka samaysnaadeene in la xidhaa inay bannaan tahay haddii wax xaaraana ay ka samaysayiin waa ka hadhantahy oo dee waxa weeye marka harag eyi oo kale laga sameeyo ama wax la mida yacni marka ashyaada wixii xaaraana ah iyagoo cayntooda nijaas ay tahay iyaguma soo gelaya laakiin noocyadan kale ee la yaqaano haddii laga sameeyo yacni xoolahoo kale dhogortooda dee dharka qaarkooda laga sameeyaa jira oo shaalalku ka mid yihiin wuxuu ka samaysan yahay waa dhogor ya dhogor buu ka samaysan yahy ashyaada qaarkoodoo dhogorta lagu daraa jira wax ka mida lagu daro yaa marka maxdiba ahaan oo saafi ahaan marka noocyadaa kala duwan kii laga sameeyaaba inay bannaan tahay nooc gaar ah ha laga sameeyo ama ha laysku daro mid walba waxay waa bannaanta waxaa laga reebaya un xariirta ayaa laga reebaya xariirta ayaa laga reebaya qawl hariiba buu sheegaya wadaadku ila alxariira fayaxrumu cala rijaali albaaligiina walkhanaasa lubsu lxariiri lmaxdi aw ilmurakabi minhu wa min hayrihi walghaalib alxariir kuwii baaligiinta ku gaaryeelaya iyo kuwii labeebka ahaa labeebka waxay noqon karaan lab marka alkhunha almushkil dee xariirtu ma bannaana waayo wuxuu noqon karaa inuu markaa lab yahay oo uu nin yahay markaa saas aawadee ixtiyaatan ayuu markaa isagana aan ugu bannaanayn wuxuu noqon karaa lab noqon karaa marka baaliga inuu ku gaar yeelo oo qowl kulle culamada qaar ay yidhaahdeen laakiin dee horeynu uga hadallay oo in marka waxa weyaan yani sikaarta culammada qaar baa yidhi waa u bannaantay laakiin saxiixu waxay tahay inay u bannaanayn waxay raggii ka xaaraan tahaa iyagana xaaraan bay ka tahay ya xaraamun calaa dukuuri ummatii dee waxay tahay marka mid ku cad ya waa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa banii aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw'aatikum wariisha allah waxauu yidhi yaa banii aadama ubadkii aadamow qad anzalnaa xaqiiqe waa soo dejinnay calaykum idinka korkiinna waxaanu ku soo dejinnay libaasan dhar dharkaasoo yuwaarii qarinaaya saw'aatikum cawraadkiinna qarinaya cawrooyinkiinna qarinaya wariishan iyo qaar laysku qurxiyo dhar kale oo laysku qurxiyo marka dharkii qaybna waxaa lagu asturaa cawrada oo dee waxaa loo isticmaalayaa arrinka aan laga fursanayne aadka loogu baahan yahay qaybna waxaa loo isticmaalayaa cawre lagu asturi maayo waa litajamul waa si laysugu qurxiyo waa si laysugu qurxiyo weeyaan oo ziine iyo qurux ayaa laga helaya wa libaasu taqwa dalika khayr wa taqwa dharka taqwadaana dalika khayrun yani markaa kaas baa khayr badan kaas baa khayr badan oo waxaa laga tilmaamaya yacni taacada ilaahay in lala yimaadaa waxay ka dhigan tahay yani hubay ka dhigantahay hubay ka dhigantahay dharka caadiga la xidho markii laynoo sheegay qofka asturaya cawradiis iskuna qurxinaayo yacni ceebihiisa kale dee taqwada iyo cibaadada iyo taacada iyo wanaaggu waa qarinayaan gadaloolooyinkiisii markaa ma muuqanayaan ceebihiisii waa asturmayaan marka sida sahaydaba marka la sheegay haddana sahaydii aakhire loo gudbay watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa ayaa libaaskii markii la sheegayna libaasu taqwa waxa qofka asturaya waxay u qaybsamaan waxna xisi ahaan bay u asturayaan waxna macnawi ahaan waxna waa astur ishu qabanayso gacantuna taaban karto waxna waa astur qofkii asturaya ishuna ayna qabanayn astur yada uu yahay gacantuna aynay taabanayn waa macnawi astur macnawi ah wa qaala tacaala allah waxau ihi wajacala lakum saraabiila taqiikum alxara wa saraabiila taqiikum ba'sakum wajacala lakum allah wuxuu idiin yeelay oo mid idiin sugan ka yeelay saraabiila yacni dhar iyo qamiisyo taqiikum idinka ilaalinaysa alxara kulka idinka ilaalinaysa culammadu waxay yidhaahdeen walbarda waa min baabi iktifaa biaxadi didayn labadii shay isku lidka ahaabaa mid lagu kaaftoomo lagu maarmay kii kalena laga tegey marka waxa weeye dharku kulka keliya qofka kama dhowree qabowgana waa ka ilaaliyaa oo qabowgii dhar baa laga huwadaa wa saraabiila iyo dhar iyo qamiisyo taqiikum idinka ilaalinaysa ba'sakum dhibtiina idinka ilaalinaysa yacni dagaalkii oo kale yacni markaa idinka dhowraysa warankii iyo waxa la midka idinka celinaysa waa diricyadii dagaalka weyi diric baa la xidhanayaayo dabeedno markaysaga waxaa laga xidhanayaa intan waxa weeyaan xabadka iyo dhuunta iyo intaa ku beegan iyo feedhaha iyo ku beegan ayaa markaa lagashanaya diraca dagaal markaasuu warankii iyo leebkii iyo waxyaalaha ka celinayaa si aanu qofkii yani u gelin waa mm, diricyada dagaalka wey wasarabiila taqiikum basakum xadiiska toddoba boqol iyo saddexiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labiyo sagaashane wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal ilbasuu min hiyaabikum albayaad ilbasuu xidha min hiyaabikum xagga dharkiinna waxaa ka xidhataan albayaada yacni maryaha cadcad ama aad ka xaalayso albayaada sifadii baa la dhigay la sifeeyey baa la xadfeeyey ilbasuu xidha min hiyaabikum xaal uu dharkeenna ka mid ahaadee albayaada ay ahiyaab albayaad yacni markaa dharka cadcad yacni xidha yacni dharka cadcad markaa xidha fa innaha min khayri hiyaabikum yacni mubaalaqa ku jirto maadaama la sifeeyey la xadfay oo yacni markaa caddaanta xidha yacni waxa weeye kaannahu shayguba caddaanta yahay yani maryihii aadka u caddaa bay ku dhacaysa calaa kulli xaal fa innaha min khayri hiyaabikum dharkiinna kuwa ugu wanaagsan bay ka mid tahy dharka cadi dharkiinna kuwa ugu wanaagsan bay ka mid yihiin wa kafinuu fiiha mawtaakum ku kanfa kuwiina dhintana maryaha cadcad ku kanfa rawahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidiy waqaala qaala xadiisun xasanun saxiix wuxu uhi xadiis xasan ah oo saxiix ah xadiiskan waxaa laga qaadanayaa maryaha cadcad in la xidhaa inay markaa sunno tahay oo ay fiican tahay baa laga qaadanaya maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam amray nebigu maryo cadcad iyo maryo aan caddayn mid walba waa xidhay mid walba waa xidhay marka afdalkii inay tahay baa lagu xambaaray ilbasuu min iyaabikum albayaad fa inaha min khayri iyaabikum waxaa kaleoo sunna ah maryaha lagu kanfaayo meydkana inuu noqdo maryo cadcad laakiin way bannaan tahay kuwa aan caddayn lagu kanfaana waa bannaan tahay waana dhici jirtay wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu kanfo waqtiyada qaarkood maryaha qofku sitaa lagu kanfi jiray waata saxaabada qaarkood marka waxa weeye yani macawisahoodii lagu kanfaayo waata qaarkood loo waayo wax kaleoo markaysa markaa lagu wada qariyo oo bimacnaa waxaweeye marka madaxa laga dhammeeyo in addimadu banaanaanayeen saxaabada qaarkood marka xagga addimada laga dhammeeyana madaxu inuu banaanaanay deedna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammaystira xagga kalena markaysa markaa waxaan yani dhir iyo wax saarsaara dhir iyo wax saarsaara jilab iyo wax la marka cala kulli xaal waa afdalka maryo cadcad in lagu kanfaa afdalka weeye laakiin marka kuwa kalena waa bannaanta in lagu kanfaa xadiiska can samurata radia allaahu canh qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam ilbasu lbayaad maryaha cadcad xidha waa amar laakiin amarkaasi wujuub faa'iidayn maayo bidaliil nebigu calayhi salaatu wasalaam maryo cad inaanu laasimin hadday waajib ahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam maryaha cadcad buu laasimi lahaa oo joogtayn lahaa marka mar haddaanu maryaha cadcad laasimin oo midabbo kala duwan uu xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tusinayaa in looga jeedo inay sunnatoo amarku yahay lilistixbaab fa inna atharu wa fa innahaa maryaha cadcadi adharu iyadaa tahaaro badan oo nadaafad badan wa atyabu iyagaa wanaag badan wa kafinuu kanfa fiiha maryaha gudahooda ku kanfa mowtaakum kuwiina dhintay rawaahu nasaa'iyu walxaakimu nasaai iyo xaakim baa soo wariyey wa qaala wuxuu ihi xaakim xadiisun saxiix waa xadiis saxiixa weeye marka maryaha caqaadi waa sunna in la xidhaa waana afdal cilladana waxaa markaa xadiisku tilmaamayaa inay nadaafad badan yihiin waayo dee ma qarsanayaan wixii ku ba'ah waa ka muuqanayaan oo sida maryaha midabka lihi u qarsanayaan yacni marka maryaha cadcadi uma qarsanayaan marka way nadaafad badan yihiin waana wanaag badan yihiin hataa waxay yidhaahdaan caafimaadka laftooda waxa u fiican maryaha cadcad ayaaba usii fiican dadkii dhintay laftooda waxaa la yidhi waxaa ku kafantaan maryaha cadcad marka waxa weeye maryahii caddaa inay afdal yihiin ayaa markaa laga qaadanayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk